المخرج وأقسام الحروف فصل في الحرف والمخرج وأقسام الحروف فصلkan wuxuu fasl yahay xarafka iyo makrajka iyo aqsaamu alxuruuf intaas uu fasl yahay waanaad arki doontaa intuba waa inuu wada sheegaya iclam waxaad ogaataa ana alxarfa xarafku sawtun sawt inuu yahay sawtkaasoo ictamada cuskaday cuskashada inagu maxaan idhahnaa cuskashadu waxaad odhanaysaa dhagaxbaan tuuro hebel buu cuskaday hebel buu cuskadayda maxaa looga jeedaa ku dhacay baa looga jeeda soo sidaa maaha ictamada cuskashadan laguu sheegaya waa ku dhaceda ogow sawtun sawt wey sawtkaasoo ictamada ku dhacay calaa maqaatica maqaatic maqaaicdaasoo lahaa iyada u sugnaaday ama calaa maqaaicabuu maaragtay ku dhacay maqaaicdaasoo lahaa iyada uu uugu sugnaaday filfami afka dhexdiisa xaddun xad ay ugu sugnaatay maqaatic maxduud ah oo afka dhexdiisa kolkaa maxduud ku ah oo la taabanhayo oo mucayan ah sawtka taabtay ee ku dhacay ayaa kolkaa makraj la odhanaya qaabku hadda sheekhu waxu tilmaamay aada ugu fiirso makrajku waa sawt sawtkaasoo eh, xarafku haddaan idhaano xarafku waa sawt sawtkaasoo ku dhacay maqdac maqdacaasoo xad ku leh afka dhexdiisa xad kule afka dhexdiisa muxuu uga jeedaa xad bimacnaa waxa weeyaan xuduud buu ku leeyahay waa waa makrajkii muxaqaqaaysa ma garanaysid bimacnaa waxaa ega lagu odhanhayaa sawdku hadduu halkaa ku dhaco waa xarafeben hadduu halkaa ku dhacana waa xarafeben xuduud buu leeyahay marka meelihii calaamadaysnaa ee u calaamadaysnaa xuruufta inuu ku dhacay waa shardi haddii uu garamar ka waran haddii uu gara maro oo meelo kale uu ku dhaco xuruuf kaluu noqonayaa ee la doonahaya ma noqon famaala eega af soomaalka oo kale xuruuftiisu iyo af ingiriiska luqo kastaba xuruuftiisu naftoodu waxay ku dhacdaa waa sawt maaragta isaguba maqdaca ku dhacay laakiin tikeliya maxaa iska ramarsan maqdacyadaa iska ramarsan maqdaca khaas ah oo xad leh oo tilmaan gooni ah leh oo macruufun fi tajwiid ah waa inuu sawtku qabsado arrintaasi waa arrin daqiiq waxay ku xadidahaysaa xuruuftii la doonahayey ee nabiga laga wariyey sala allahu calayh wasalame makhaarijteeda ay sawdkeeda ayay kuu xadidaysaa arintaas amaa sawd kasta oo meel qabsaday haddaad tidhahd waa makhraj la ama waa xaraf la xarafka la doonahaya waa xuruuftii nabiga laga wariya xuruuf oo dhan ma calaa maqaatica cuskaday maqaaicdaasoo lahaa iyada ugu sugnaaday filfami afka dhexdiisa xadun xad macruufihi oo loo yaqaanaya ugu sugnaaday wlmahraju mahrajku iclam waxaad ogaataa anahu isagu fi lcurfi inuu ku yahay macnaahu macnihiisu mowdicu khuruuji lxarfi inuu ku yahay ogow uma alxuruufu xuruuftu cindahum cindigooda qisman laba qaybood weeyaan asliyatun iyo farciyatun weeyaan fahaaniika labaade khamsatu axrufin weeyaan waa farciyadiiso garanaysa bilaa maxaala shaki la-aan buuna shan ma aragtee xaraf ku yahay ziyaadaa jirta sheekh shanta xaraf ee kolkaa ma aragtee farcigii waa shantee hamse musahala ah acjamiyun oo kale taasi alifka maa lagugu dhiga kolkii lagu dhigayay laguma dhigin waa farci bay kolkaa ay noqonaysaa iyo waa aliftii la imaaniyey sooma iyo wasood oo ma aragtay kolkaa la ishmaamiyey aziraada iyo walyaa oo iyadana la ishmaamiyey waidaa qiila qiila soo garan maysa wasaadu iyo walyaa soodka iyo yadaasu almushamataani la ishmaamiyey bay kuu noqonaysaa so halkaasi afar ma aha iyo wa alifu tafkhiimi weeyaan adalli adalli alifkaasi muxuu yahay waa alif faraceabu kolkaa ku noqonaya ee sal su-aal bayaane cadayntayda kolkaa maaragtay su-aal oo culimada weydii intaasaa jirte wallahu aclam